bismi illahi الرحmn الرaحيم alxamdu لilh رb العaalمين وslى اllه عlى mحamedi وعlى ali mحamed rab اشhrح lii sadrي وysir lii أmrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي alaxruf اlmushabahaةu bilaysa waxaynu kusoo guda jirnay waxyaalaha nawaasikda ah in la qaybiyo min xayثu اlcamal waxaa loo qaybinayo saddex ma yarfacu اlsma wayansib اlkhabra iyo ma ma yansib اlsma wayarfacu abr iyo ma yansibuhuma jamiica marka qaybta hore waxay ma yarfacu isma wa yansib khabr qaybta soo wareysa wixii afcaashi buu kasoo baxay marka qaybta wixii afcaashi oo kaaniyo walaalehdo saddex iyo toban ficil way ku daayeen qaybta xuruuftii buu doonaya halkan ka sheego oo iyaguna ah un maa yarfacu isma wa yansib khabr wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala ma maadii annaafiyatu naafiyada ahayd cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda xaalada ay ahaatay ka layse kale lato in taqadama waa hadii uu hormaro alsmu magacu waa hadii uu hormaro calaa khabariha khabarkeeda waa hadii uu kasoo hormaro oo walam yusbaq aan lagala hormarin ay huwa ismigii bin in aan lagala hormarin walaa bimacmuulilkhabari macmuulkhabarna aan lagala hormarin ilaa darfan darf yahay mooyaane aw jaaran wamajruuran ama jaar iyo majruur inuu yahay mooyaane walaa yaktarina alkhabaru khabarkiina waa inaanu la xidhiidhsanin biilaa ilaa wadalika tusaale naxu qawlihi tacaala maa haadakani maaha basharan bashar maaha halkan wuxuu ka bilaabay sheekhu raxima allahu xuruufta layse lagu shabaho xuruuftaasi layse lagu shabahaayey sidii mutamimada aynu ku marnay afar bay ahaayeen maxay jireen ma iyo laa iyo in oo fi luqati alcaaliya marka ibnu hishaam wuxuu ka jarayaa intiibuu ka jaraya in fi luqati alcaaliya qayd bay ahaan jirta sooma taasi ka jarayaayo saddex keliya weeyaan buu waa ma iyo laa iyo laata bes saddexdaa marka maada shuruud bay leedahay markay shaqaynayso camalka laysa shuruud bay leedahay shuruudda ay leedahayna xagga hoosna u noga sii dhigi doonaa iminkana waa ka baraarujiyey oo ko waa inay tartiibtoodi ku sugan yihiin oo soo ismiga khabar ma qaadanayso ismigeedu waa inuu xagga hore soo maro khabarkuna waa inuu dambeeyo tartiibtii awal raba ayaan jireen de waa inay ku socdaan sow ko maa shardigaasi shardiga labaad ismiga waa inaan lagala hormarin in waa inaan lagala hormarin ismiga waa inaan lagala hormarin in haddaa ismigii in lagala hormaro muxuu noqonaya kolkaa noqon mayso shardigii baa la waayay taana waa inaan ismiga lagala hormarin in waa inaan lagala hormarin intii zaaidada ahayd ya ila intumayna afar aan jirin wain calaa arbacati aqsaamin wahadihi takhtasu bilaxkaami shariyatu wahiy alatii tuasilu kadaka takfiifu alatii tuhaqalu waziida fima an yaqumu axmadu wanafyu qad ataa warabbi axmadu soo afartaa maynaan jirin intii zaaidadii waa inaan lagala hormarin waa imisa sow saddex shardi maa eh, sow laba shardi maa shardiga saddexaad macmuulkhabarkiina waa inaan laga soo horeysin ismiga macmuulkhabarkiina waa inaan laga soo horeysin oo tusaale haddee khabarkii uu camal falayo oo wax camal falayo uu yahay macmuulka khabarkuu kusii camal falaya u qaadanaya de waa inaanu ismi ka soo ruran waa imisa sow saddex maa khabarkii waa inaan ilaa lala xidhiidhin waa imisa afartaa shirdi wey afarta shirdi ba halkan kugu saariyin wa adiga arkaya de marka waxay shabahdaa laysay shabahdaa layse waxay ka shabahdaa afar dhinac bay ka shabahdaa sayna kutubta ku baraarujin afarta dhinac waay ka shabadaa fi ljumud way ka shabadaa layswaa jamide dee maadana waaba xaraf laba waxay ka shabahdaa fi nafyi lxaali xaal bay anfidaa oo markaad leedahay hadda laysa zaydun qaaiman laysa zaydun qaaiman markaad leedahay maxaad anfiyeysaa xaaladan hadda ad taagintumaad anfiyeysaa de waa nafyulxaal weeyo xaalkan iminka ad ku jirtid baad anfiyeysaa saddex wadukhuuli cala almacaarifi walnakiraati laysisow ismigeed macrifo mu noqonaya khabarna mu noqon karay sidii oo kale way ka shabahdaayo labadoodu macrifana way geli kartaa nakirana way geli kartaa afar wa dukuulilbaai fi khabariha khabarka liisasw ba may geli jirin maadan khabarkeegana baabaa geli karta imse dhinac bay ka shabaday marka afar dhinac fi ljumuud xagga jaaminimada way ka shabaday laba fi nafyi lxaal bay ka shabaday saddex gelitaanka macrifo iyo nakira ay geliso afar gelitaanka bacd zaaidigi khabarkooga ay geli karto intaaba way ka shabaday u fiirsa marka wa ma ma maadii annaafiyatu naafiyada ahayd oo maama in xaraf ahayn bat biqasti lafdiha waana mubtade de waana he waana mubtade waa ma ma maadii annafiyatu naafiyada ahayd cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda xaalada ay tahay ahlulxijaaz iyo ahlutamaam baa isku khilaafsanoo nimanka xijaaziyiinta unbaa iyagu camal siiya benutamama camal siiya ma mutlaqan iyaga saxiix wala la marka waa cinda alxijaaziyiin ma alxijaaziya la dhaaba ka laysa kainun ka laysa layse oo kale weeyi waayahay cabdinaasir khabarkii khabarkii maad oo sota ficila ficil ah, bu xaraf ayuu galay xarfi jire biqasti lafta inta waa inta waa laga dhergay malaha soo ma inta waa laga weynaaday waaye inta qadama waa haddii uu soo hormaro alismu ismigu waa haddii uu soo hormaro muxuu ka soo hormarayaa calaa khabariha khabarkeega waa haddii uu ka soo hormaro wal xaal buu soo hormaray lam yusbaq aan lagala hormarin bin ina aan lagala hormarin ina aan lagala hormarin walaa bimacmuulilkhabari macmuulkhabarna aan lagala hormarin ilaa darfan daraf inuu yahay mooyaane o jaaran wamajruurin ama jaariy majruur inuu yahay mooyaane hadduu daraf yahay ama jaariy u majruur yahay macmuulkhabarku liannahum yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fi hayriha qaacidadan soo marna inoo taala walaa yaktarina waa inaanu la xidhiidsanin alkhabaru khabarku waa inaanu la xidhiidsanin bilaa ilaa waa inaanu la xidhiidsanin wadalika tusaale naxu maa hada basharan aayaddan qur'aanka tusaalayaa saddexdii shardiba way oofsatay haye ma waxaa la odhanaya ma naafiyatun xijaaziyatun tarfacu isma watansib lkhabra mabni cala sukun la maxal lahu min alcraab soo ma hada ha wa xadfu dambihi da waa ismi ishaare waana ismigii ayo fi maxali rafca ismu ma naafiya alxijaaziya basharna waa khabarkeygii oo mansuubade haddaba u fiirso ismigeegi muna horin haye in maa lagala hormara ismiga may macmulkhabar khabarkan maba usi camal falin ba maba yaala meesha soo ma ha khabarkii oo basharna ilaa may ka horeysa may camal c waa saa weeyaan waana luqada qur-aanku uu degay wey xijaaz sharax iclam waxaad ogaataa bu ihi sheekhu annahum carabi ajrow waxay socodsiiyeen ajrow jaraar fanaadow walaa taxiina manas ajrow waka dacaw waa ficilkii maadee lala xidhiidiy waa jamaacihi waa muctala sooma anahum ayagu ajra waxay socodsiiyeen alaaata xurufin saddex xaraf bay socodsiiyeen alaatadaasoo min xuruufi nafyi xuruufta nafyiga ah kamida mujra laysa layse makaanu socodkay bay socodsiiyeen fii rafci lismi ismiga godistiisana ugu makaanu socoda iska tacaluji wa nasbilkhabari iyo khabarka makaanu socodkiisa khabarka nasbintiisana ugu makaanu socda wahiya xuruuftaasi maamaa weeyi walaalaa weeyi walaatalaata weeyi walikulin mid kasta waxa usugnaaday kulliga oo minha alaatada kamida kalaamun hadal baa usugnaaday hadalkoo yahusuhaa ku gaarade alaaada mid kastoo kamida gaar kuwa saddex xaraf weeyaan oo xuruufu nafyigii saddex xaraf oo min xuruufi nafyi weeyi xagga loogu socodsiiyena waa fi rafci ismi wa nasbi lkhabari ilaileysi waa tarfacu ismi wa tansib lkhabare saddexdaa xarafna waa ma iyo laa iyo laata wey mid kasta lana shuruud buu leeyahay mid buu ka tegay in alcaaliya xabadaasu ka tegay waxba lagu cilmaayo lagama uma baahno walkalaamu hadal alaana hadal la hadlaa fi ma kainun fi ma ma dhexdeeda ayuu ahaaday iyo wa icmaalihaa maada camal siinteeda ayuu ahaaday amalan laysa layse camalkeyga ay shaqayso waaya cabdiraxmaan camala maxaad u nasbisay mabaad arkayn miya ilamaad soconba waaya hay ajuda maxuulkaayo icmaalkaa ku camal falaya acmala amili saw hal mafcuul may qaadanin marka hamseel geliyo soo laba may qaado de ficilku labadu qaadanay masterkuna qaadanaya mana sin msterficilku eh, hadduu laba qaato masterkiina sidoo kale mooyaan wa icmaaliha la camal siinteeda ayuu ahaaday camalan layse layse camalkeedo kale la camal siyade markaa saasuu noqonaya icmaalka adaa hora mafcuulkii koowaada camalka dambana waa mafcuulkii labaad weeyi wahiya iyadu luqat lxijaaziyiina nimanka xijaaziyiinta luqadooda weeyi wahiya luqadaasi aluqat lqawiyatu waa luqada xoog badan w waa luqada xooga badan weeyi wa bihaa luqada ayuu jaa ku yimid atanziil almunazalu iyadu qur-aankuna kusoo degayba qaala allahu tacaala ilaahay sarreeye wuxuu yidhi maa haadaa basharan buu yidhi iyo maa huna umahaatin ayagu hooyooyinkood may ahaan aswaajtood iyo oryooyahoogu hooyooyinkood may ahaanin maa huna umahaatin haddaba u fiirso taa hore waynu isla garanayade maa huna umahaatimna waa sidii oo kale oo hunadan waa maxay waa damiir sooma fii maxali rafca ismu ma khabarkiina me umahaatim maxay din khabarkuma mansuub ahaan waa jamcu lmuanaf asalim ka soco intaan ma isla fahnay marka imika waxaa laga hadlayaa bu ma waxayna camal waana luqada reer waana luqada qur-aanka kusoo degay tusaalayaasheediina waa kusiiyey walicmaaliha wa halaaatu shuruudin saddex shardi ayaa kaainatun u ahaatay liicmaalihaa camal siinteeda indahum ayaga agtooda lagu amal siiyo camal siinta la camal siiyo walicmaaliha camalsiinteeda ayay usugnaatay cindahum agtooda lagu camal siiyo talaatatu shuruudin saddex shardi saddex shardi bay leeyihin markaa mid buu ka tegey xagga sharaxa marka la eego wuxuu ka tegay xabadaasi macmuulkhabarka taasuna soo celinin an yataqadama smuha calaa khabariha walicmaaliha camalsiinteeda ayuu usugnaaday cindahum ayaga agtooda lagu camal siiyo talaatatu shuruudin saddex shardi an yataqadama smuha ay taqadumu smiha baa usugnaaday kabedelde an yataqadamay taqadumu smiha ismigeega soo hormarkeega calaa khabariha khabarkeeda uu ka soo hormaro waa shardiga koowaad iyo wa anlaa yaktarina inaanu la xidhiidhsan wa anlaa yaktarinay wacadamu qtiraani wa anlaa yaktarinay wacadamu qtiraani indhe in la xidhiidsashadeeda la-aanteeda intii azaaidati azaaidad ahayd oo maxaan cadam usoo qadaraya cabdishakuur maxaan cadam usoo qadaraya iktarana yaktarin muna ficil waan maan masterkiisi un kaana ka keenay ya banaankay taalaaba banaankays ka taalaaba anti masti ma arkaysid antumina banaanka olid laadana mayna naafiyaan ya dee markaan masterka dhalaalinayo maan iktiraan keeno wa allah yaktarinay waiktiraan wa ikhtiraanihi bin azaa'ida <laughs> waa la diidan yahay soo ma ya waxaa noqonaysaa shay nafyi ku jira haddee master laga dhalaaliyo cadam baa la keenaa waa intaaba shay nafyi ku jira haddaynu master ka xarinayno de cadam baad keenaysaa meeshii ila da kale maclum maayo waa la diidan yahaybe maa la diidanayn wa allah yaktarinay wa cadamu iqtiraanihi bay noqon marka la xidhiidsha la-aantiisa in in ula xidhiidsado intii azaaidati a zaaida tahay taasina waa inayna jirin laba shardi weeyaan an yataqadama smuha calaa khabariha wa anlaa yaktarina bin azaaida saw lama ma hayno wa laa yaktarina khabar waa khabarkeedu waa inaan ula xidhiidsanin biilaa ilaa waa inaan ula xidhiidsanin khabarkeeduna waa inaan lala xidhiidhin ilaa ka soco falihaada falihada madkuurnimo iskaga celi markade la shuruud badan baynu soo tirin ya madkuurnimo unoqoni markade falihaada madkuurka la soo sheegay darteed ayaa uhmilat loo camal gaday fii qawlihim qowlkooga dhexdooda falihaada sidaa darteed madkuurkaan soo sheegnay darteed uhmilat waa la camal gado waa la ihmaaliyey hiya maadi fi qawlihim ay fi fii qawlilcarabi carabta qawlkooda dhexdeeda xaalada ay ahaatay filmathali ay ku yidhaahdeen iska dhaqmada sida fi lmathali ay ku yidhahdeen mahmaada ma musiicun man actaba ma musiicun xumaan sameeyo ma aha man actaba canaanta ciddii suulisay canaanti ciddii suulisay ya xumaan sameeyo ma ruux baa la canaananayey wixii lagu canaananayey buu ka jawaabo wuxuu yidhi war waxayo waxaan maan samayn ama waxay waaasay saasaan u sameeyey de ciladaasaan u sameeyey wax loo canaanta meeshi taala muna baabinba ma musiicun xumaan sameeyo maaha man ruux actaba man actaba canaantii iyo xumaanti ciddii suulisay xumaanti ciddii suulisay ya canaan maba mutaysanta wax lagu canaanto maba la de marka actaba ah, hamzada ku jirta lilizaalati ah hamzada ku jirta lilizaala ah. waa xadiiska rasuulka acdar allahu ilaa mirin hamzada ku jirta waa lilizaala o lisalbi baa la dhaha waa salbi wey kolka wax canaana male ah. markaa eeg sababta halkan sa loo leeyay maad garanaysaan ma musiibun mana actaba maxaa dhacay imika ma musiibun mana actaba waxaa dhacay taqadum lkhabari cala lsmi abarkii baa soo hormaray ismigmusin baa ah khabarkii imika oo soo taqadumay manta dambana maxay noqon lahayd ismigii bay noqon lahayd saxiix walala marka maxay noqonaysaa waana la diidanaa shardigu muxuu ahaa an yataqadama smuha calaa khabariha war masla fahnay maa xumaan sameeyo ma aha khabar soo taqadumi munayn man actaba beentii cidda suulisay ee daaqada ka saartay ama xumaantii de waxa weeyaan canaani dushiisa ciddaasi ma aha markaa sababta mlkan usoo qaatay waxa weeyaan taqadum اkhabari calى اsmi weeyaan markaa musiimbaa khabar soo taqadumaya maanta dambana waxay noqonaysaa mubtadihii oo muahara ayuu noqonayaa warintaa masl an waa litaqadumi waa ka kuuriba litaqadumi khabari khabarka soo hormarkeega darteed baa loo ihmaaliyey iska xid laabuda liljari laabudda liljaari min atacaluqi bficlin o macnaahu naxw murtaqi litaqadumi khabari khabarka soo taqadumay soo hormary darteed baa loo ihmaaliyey wa fii qawli shaaciri wa fii qowli shaaciri iyo shaacirka qowlkiisa bani gudana tamain antum dahabun walaa sarifun walakin antum lkhazafu waa baxrulbasir bani gudanata ya bani gudanata reer bani gudanow maa in antum idinku ma ihidin dahabun dahab ma ihidin walaa sarifun fidana ma ihidin walaakin antum idinku alkhazafu dhobadheriyatin bu yidhi ya waxba ma ihidin dhobadheriyatin bu yidhi ya ilaa mutamyadan kusoo marnay soo mayn waaya waa beytka kontonaad intan soo maran kitaabkan beytka kontonaad maran midin qoraya <laughs> beytkii kontonaad wey waaya bani qudanata ya bani qudanata ree bani qudanow xarfunidi maxaa loo goyay farhan xarfunidi maxaa looga hadli maa la goyn karaa horta ah, maxaa u daliila way fakatay ma mawlid haye bani qudanata ya bani qudanata reer bani qudano darutushicir darteed ma waa darutushicir aad ma ku raacday maxaa u daliilada ma la goyn karaa horta mise lama goyn karo marka maxaa laga gooya maxarfumiyaa laga gooya banidan waaba waxa weeyaan wa wa wa wa mulxaqii min min min min jamcumudakr asalim mn min mulaaati jamc mudakr asalim mahdi maxaa u daliila cawo soo imaamatay haye sida haye haye wa inagu so wareegta idinka yaa ka jawaabiya haye waxadfiya yajuusu fi nidaai ka qawlihim rabi istajib ducaai taasay u daliila maalin kastaan so celcelinaa inta udanata waa maala yansarifta il waa mudaafiley soo ma bani qudanata ya bani qudanata reer bani qudanow ma in antum maxalushaadkan ka qaadan maadan waa maxay soo xijaaziyadii maa shardigenu muxuu ahaa wa allaa yaktarina alismu biin azaaida antum ba ismigii ah in baa la xidhiirsatay macnaheygu buri markaa batala macnaha eh, batala camaluha camalkeygii he waa buri armisle fanaynta antum waa iska mubtada dahabuna waa iska khabarkii walaa wowgu waa xarfu cadaf laa naafiyatun ziidad litakiidi nafy meelantaasun ahayn sariifuna ku cadaf walaakin antum laakintan waa iska istidraak weeyi antum waa mubtada alkhazafuna waxa weeyaan waa khabarkii wey khabarkii wey waayahay markaa bani qudaanuhuna waa qolo ree yarbuuc kamida weeyaan sariifkuna waa fidada weey khazafkuna waa dhoobada laga sameeyo weel intaan weli wax lagu karin jalowga markay tahay dhoobe dheriya la dhada bani qudanata ya bani qudanata reer bani qudanw ma in antum idinku ma idin dahabu dahab ma idin walaa sariifun fidana ma idin walakin antum idinku alkhazafun oobadhariyatin buri waa liwujuudi in in helideeda darteed baa loo ihmaaliyey intii almadkuurati ee la sheegay intii lasoo sheegay lagulahaa yaan la helin baa laga helay iyo wa qawlihi tacala ilahay qowlkiisa weeyi wamaa muxamed muxamed muu ahaanin ilaa rasuulun rasuulun buu ahaaday rasuulkaasoo qad khaladay tagtay min qablihi isaga hortii arusulu rusushu ay tagtay wamaa amrunaa amarka iyagu muu ahaanin ilaa waaxidatun midun buu ahaaday waa liqtiraani khabarihaa maada khabarkeega la xidhiidsashadeeda bilaa ilaa ula xidhiidsaday eega u fiirso wama maxamedun maxamedun eega waa saxde ismi waa sidiisi tartiibtu sideedii weeyaan laakin maxaa dhacday dhibta halkay ka timiday khabarkii baa la xidhiidhsaday ilaa marka maxaa la oranayaa batala camaluhaa de mubtadiya khabarun bay isku noqonayaanba maadaasi waa iska xijaaziye waa mulqaat weeye ama camal falayso muxamedun waa mubtada ilaa waa iska adaato xasri un waa khabarkii de wamaa muxamedun muxamed mu ahaan ilaa rasuulun rasuulun bu ahaaday wax kale mu ahaan wamaa muxamedun muxamed mu ahaan ilaa rasuulkaasoo qad khalat min qabli arusulu markaa maxalushaadku ka socdo maad garanaysin ha dhahde waa khabarkii la xidhiirsaday ilaa ka soco marka wamaa amruna ilaa waaxidatuna waa lamid waa khabarkii la xidhiirsaday ilaa wabanuu tamiimi nimanka reer banuu tamiim laa yucmiluuna ma camal siiyaan shay ma ma ma camal siiyaan shayan shayna ma camal siiyaan ma iyo shay anba mafcuuliya uhaysta yucmiluuna uhaysta de oo aniga kula misterka ula muuqaanay dad sidii bu qaadanta la camalay ka timid mn ila afcal hamsa imika wbanuu tamim nimanka reer banuu tamim laa yucmiluuna ma camal siiyaan ma ma ma camal siiyaan shayan waxba ma camal siiyaan walow istawfat ishuruuda walow istawfat haba oofsato ha dhamaystiranto ha dhamaystirato ay hiya maadi ashuruuda shuruudii haba oofsato shuruudii ahalaatate saddexdahayd shuruuddan saddexda lasoo sheegay ama afarta aba haba dhamaystirata e iyagu maba camal siinayaanba fa yaquuluuna waxay iska dhahayaan ma zaydun zayd qaaimun mi taagan maahaba saasay leeyiin maay leeyihin ma zaydun qaaimun ma zaydun qaaimun imika wa maay de mayna iska mubtadiya khabarun hayn ma zaydun qaaiman marnaba ma odhanayaan iyagu macal shuruudiyaga waa laga helay ma zaydun qaaiman ma lagama helin waa laga helay sidoodii bay ku tartiibsan yihin in waxba kuma jiraan wax soo hormaray ma jiro haddana iyagu waxay leeyiin maya banu tamim baana la dhahaayo ma zaydun qaaimun bay leyin iyagu luqada haddaba ku camal siinaysa waa luqatu ahli lxijaaj wayna saa u haysatid wayaqra'uuna waxay akriyayaan ma haadaa basharun bay akriyayaan ma haadaa basharun marka qira'a saasi ma jirte oo dee saasay akriyayan xaqiiqatan maha waayo qur'aanku waa sunatun mutabaca laakiin waxa weeyaan dee luqatu lcarab ah, iyagu siday leeyihiin iyagu sidaas tusaaleyaashoodo kale e tusaale carabigiis may odhan ma zaydun qaaimun soo male ya ma haadaa bashirna saasoo kale weeyaan bay leyin iyagu icraab ahaan laakin de qur-aanka waa suna mutabaco waa luqatulixjaaz ma haadaa bashara weeyaan ma haadaa bashara wey waaya laakin haddii luqadooda waxa weeyaan haddee waxa weeyaan nebigu waxa weeyaan dee lagu soo dejin laha sidaa ay noqon lahayd oo sidaa ugu hadli lahaa luqadooda waafaqi lahayd macnahaan luqadooda ayay waafaqi lahayd lakin imika ma waafaqsana may waafaqsan tahay me ma waafaqsana wey halkaa maxay nagaga dhamaaday maadi xijaaziyadaed imise shardi bay leedahay waa waxyaalaha yar adag way soo noq noqotaa horena waa loo ilaawa imise shardi bay leedahay afar shardiga koobaad an yataqadama smuhaa calaa khabariha shardiga labaad wa anlaa yaktanina ismuha bin azaa'ida shardiga saddexaad wa anlaa yaktanina khabaruha bila shardiga afraad wa anlaa yataqadama macmuul lkhabari cala ismiha mana intaasuna mutamimada xitaa saasan kuso qaadanay ma aakinu zaydun tacaamaka iyo waxbay aan jirta soo ma macmuul khabarka kulka so hormariyeyna xaggaa horan kusoo qaadan afartaa shardi una xifdiyada adaba luqadaad ku camal siinaysana waa luqatu ahlulxijaaz ka gudub marka la wakada la wala la bu wala la laadii annafiyatu naafiyada ahayd fi shicri shicir dhexdii xaalad ay ahaatay multabisatan xaalad ay ku dheehan tahay bishardi tankiiri macmuuleyhaa labadeeda macmuul la nakiraynteeda shardinteeda kada ay kada madkuuri madkuurkaa lato maxay lamid tahay iyaduna dee maabay lamid tahay sidii maadu ay u ahayd tarfaculism oo tansibulkhabara ayay laaduna u tahay laakiin laba shardi qaado labada shardi waa maxay an takuna fi shicri isagaa kuu sheegay laba wa an yakuna macmuulahaa nakiratayn labadeeda macmuul oo uga jeedo marfuuca iyo mansuubkuna waa inay nakirayihin labaduba misle fani leada labadaa shardi uxidh labadaa shardi waxaad ugu geysaa labada shardi ee ay lahayd maadu ee hore labada shardi maadu ay lahayd madgelinid an yataqadama smuhaa calaa khabariha walaa yaktarina khabaruhaa biilaa labadaana ugu gey waa imsa afarba iyadna yeelata marka isaga kuu khulaasaynaya eeg walaa laa laadii annaafiyatu naafiyada ahayd fi shicri shicri dhexdii xaalada ay haatay laadaasi multabisatan xaalada ay ku dheehan tahay laadaasi bishardi tankiiri macmuulayha labadeeda macmuul la nakiraynteeda shardinteeda kada madkuurkaa lasoo sheegay lamid tahay kadaduka khabarkiis kasoo taqadumay kada madkuurkaa lasoo shegay lamid tahay naxw tacaza falaa shayun cala alardi baaqiyan walaa wazarun mima qada allahu waaqiya tacazabur waar iska sabir isa sabirsi falaa shayun shayna baaqiyan mid ku hadhaya maaha cala alardi arlada dusheeda shaynaba adduunyada dusheeda kuma dhacaye dhibtan iyo balaayadan kugu dhacday iska sabir buulo iska adkayso walaa wasarun mid la magan galaana waaqiyan mid ilaalinaya ma aha mimaa kii xaggiisa mid wax ka ilaalinaya ma aha qada allahu u xukumay mid la magan galo loo ciirsadaana wax ilaahay u xukumayo waxba kama tari karade marka waa maxay dee sabir laazim weeyaan maadaama adduunyadii cidnaba ayna ku hadhayn wax dhacaya wax wax ka qaban karaana ayna jirin ilaahay mooyaane iska sabir iska sabir wey maxaadushaahidka maad garanaysaa laadan baa ti tacmalu camala laysa masl fahne shayun markaa waa maxay ismigeedii baaqiyanna khabarkeedii calal ardina baaqiyan ku tacaluji ila waa sifaacile walaa wasarunta dambana waa lamid wasarun waa ismigeedii waaqiyanna waa khabarkeegii min iyo maaba isku idqaamana mogtahay min iyo maadaasina waa maxay jaariya majruurkaasi waaqiyanta iskaga tacaluji qadb allahuna waa siladii tacaz bu yihi tacaz bimacna tasabar waa amru min tacazaa yatacazaa halkaasu ka yimid tacazaa yatacazaa halkaasu ka yimid amarkaasi issabirsi wey bimacna tasabar walwazar waxaa la dhahdaa waa almalja waa meesha loo ciirsado wey alwaaqi waa alxaafid waa ilaaliyaha wey marka wuxuu yidhi tacaza isa sabirsi falaa shayun shayna baaqiyan mid ku hadhaya maaha cala alardi arlada dusheeda walaa wasarun mid la magan galaana waaqiyan mid ilaalinaya ma aha mima kii xaggiisa mid wax ka ilaalinaya ma aha qad allahu ilaahay uu xukumay alxarfu xarafka xarafka athaniya ee labeeya xarafkaasoo mimaa kii kamid a yacmalu camal falaya ay huwa maagu camala laysa laysa camal falaya laalaa weeyi ya camila yacmalu waxay qaadatay mafcuul keliya soo ma aragtid tii hore ah, camalay ahayd marka waa inaad saa ula socotid alxarfna waa iska mubtada laaba khabarkii ah alxarfu xarafka xarafka athani ee labaad xarafkaasoo mimaa kii kamida yacmalu camal falayey huwa maagu camalan layse layse camalkeega oo kala qabanayay laa laa wey wadalika ka qowli shaaciri tacazaa falaa shayun cala alardi baaqiyan walaa wazarun mima qada allaahu waaqiya tacaza waa intii eegan soo macnayno walicmaaliha arbacat tacaza isa sabirsii oo iska sabir falaa shayun baaqiyan shayna kuma hadhayo cala alardi arlada dusheeda walaa wazarun meel lamagan galaan mid lamagan galaana waaqiyan mid ilaalinaya ma aha mima kii xaggiisa wax ka ilaalinaya qada allahu ilaahay xukumay haddaba walicmaaliha waliicmaalihaa camal siinteeda waxa usugnaaday arbacatu shuruudin shuruud afara kolka hore laba matniga kuu dhigay ma muqadimadi wey inanta raacsi waa muqadimadii de sharaxana isagun baa iska laylaynay ya muqadimada markaa wuxuu ku sheegay laba shardi un an takuna fi shicri wa an yakuna macmuulahaa nakiratayni labadaasu ku sheegay labada kalena wuxuu kuleeyahy faqis calaa ma walaasheed bay ahayd maadi uga qiyaas qaado an yataqadama waa inuu soo hormaro an yataqadama waxaanu ka bedeli mubtadaha maxaynu odhan marka an yataqadamay taqadumu smiha ismigeedu waa ka soo hormaro calaa khabariha khabarkeega sow ko wa allaa yakhtarina waa inaan ula xidhiidhsanin wa cadamu iqtiraani khabariha khabarkeegu inaanu la xidhiidhsanin la-aanta lalaayahay biilaa ilaa aanu la xidhiidhsanin khabarkeegna waa inaanu la xidhiidhsanin saddex wa an yakuuna waa inuu yahay ismuha ismigeeda wa khabaruha iyo khabarkeegu nakiratayni laba nakira weynayihiin imisa saddex wa an yakuna waa inu yahay dalika arrinkaasi fi shicri shicri dhacdi waa inu yahay laa fi natri natri waa inaanu ahayn imisa afar markaa laa markaad camal siinay sidaad leedahay layse camalkeegay shaqaysaa afartaa shardi unu dabar iyadan afarta shardi waa maxay an takuna fi shicri laskuma waafaqsana shardiga xitaa maxamed ibnu maalik laftiisu saddex shardi unbu udhigaayo kuma sheego nadmigiisa khulaasada shardigaa shicriga ma dhigayo markaa shardiga waa lasku haya lakin bale noo qaado ibnu hishaam buu ku tegey ko waa ina an takuna fi shicri waa inaad shicir tahay laba wa an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratayn ya macrifo hadday noqdeene eh, daaqada ka saar ma camal falayso shardiga saddexaad wa an yataqadama ismuha calaa khabariha shardiga afraad wa an laa yaktarina khabaruha bila afarta maad xifdi kari waaysa tii horena afar bay ahayd durbacaawe misaad haysata sideed shardi soma shuruud way iska dhardagta insha allah lakin haddii lagu celiy ma takarara taqarara wuu iska sugmaa wey haddaba sheekhu wuxu uhi falaa yajuusu ma banaana icmaaluhaa laadi in la camal siiyaa ma banaana fi nawi laa afdalu minka axadun iyo wixii lamida ah in lagu camal siiyo laa afdalu minka adiga kaama fadli badna axadun ruuxnaba ruuxna kaama fadli badna imika ma maxay sababta maad garanaysayn imika khabarkii baa soo hormaray afdal baynu ka dhiganaa khabarkii axaduna maxaynu ka dhiganaa mubtadihii oo muahara labadooda labadooda taksiis ba iska haystaan labadua waay noqon karaa nakiratun fi siyaq nafyi tufiidu alcumuma ile nafyi baa ka horeya man nafyi ka horeyn laada mina naafiyaan waa naafiye wey laakiin u fiirso khabarku waa sifa oo kale khabarku ka sifati sifadoo kale lamid yahay mubtaduhuna waa maxkuumun calayhi waa kii wax lagu dul xukumay de ma afdal baad wax ku dul xukumay imaka may axad baa noqonaya maxkuum calayhi wax lagu dul xukumayy waxa loo xukumayaana waa maxay de waa afdaliyanimada afdaliyanimada markaa afdalku muxuu noqonayaa abarkiibu noqonaya saasayn uga dhigna khabar soo taqadumay khabarkiibu isagu noqonaya axadna waa maxkuumu caleygi wax loo xukumay wax lagu dul xukumayey de masle fanaynta haddii midkood ka kale maziya male inaynu khabar inaynu mubtada ka dhigna de eh, la mid weeyaan masle fane laa afdalu minka adiga kaama fadli badna axadun ruuxna kaama fadli badna ruux kaa fadli badan ma jiro taasi maxaa dhacay khabarkii baa soo taqadumay maadama khabarkii soo taqadumay de shardigu wuxuu a an yataqadama smu calaa khabariha khabarkaas shardigaasaa la waayey misle fanaynta mise waa ma adkaan karta intan ajir adag baad soo dhaafta od soo liqday intaad seed ufahmi waaye fi nawi walaa yajuus ma banaana icmaaluha camal siinteedu ma banaana i fi naxwi laa aadun laa axada ilaa afdalu laa axadun waa ina tiraad laa axadun ruuxna ma afdalu minka aduu kaa fadli badan yahy laa axadun ruuxna ma afdalu minka sa waa kaa fadli badan yahy ruux ma jiro haddii uu jirana adigu badan yahy tanna maxaa dhacay misla garanana tana axadun waa ism waa mubtade aye lakin fi siyaq nafyi tufid lcumum aye biikhtirani khabariha biila khabarkii baa la xidhiidsaday ilaa maskaxdooda soo jeeda wey maaragtan waa yahay walaa yajuusu fi naxwi laa zaydun qaaimun walaa camruna kuma banaano laa zaydun zayd qaaimun mid taagan maa walaa camrun camrna qaaimun mid taagan maa tanna maxayna u banaanayn macrifa meesha timid an yakuna smaha wa khabarha nakiratayn baa sooma dee zayd waa maxay waa macrifo wey muna macrifo ka noqon daaqada ka saar isagana wlihaada shardigaa darteed wlihaada shardiga u celi walihaada shardiga shardigee an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa nakiratayn darteed ayaa hullida loogu gefnimo xukmiyey almutanabi ninkii mutanabi lo odhan jiray nebinimada sheegtay ninkaa waa lagu laxmi xukmiyey in kastoo abyaadiisa la daliishanba halta waa listinaas wey waa weheshaano ya waayahay fii qawlihi ay fii qawlihi qawlkiisa dhexdiisana loogu gefnimo xukmiye u yidhi ida ljudu lam yurzaq khalaasa min aldaa fala lxamdu maksuban wala lmaalu baaqiya idaa iyo isbi islama xigaan weligooda idaabaa shardiyadii isma isku daba xigi kara ya ida samaa nfatarat ida samaa shaqat ida shamsu kuwilad waxaaso dhan afcaal ba lasoo qadaraya soo ma idaa lam yurzaq dhe ya idaadan markaa waa waa adaatu shard hayr jazm soo maan jirin waaya lam yurzaq ficilkaa ficil lamida ayaa lasoo qadaraya jumladan dambe lam yurina maxaa iska noqonaysa jumla tafsiriya noqonaysa de waa wey idaa lam yurza haddii aan lagu arsaaqin aljuudu deeqda khalaasan ka fakasho min aladaa dhib laga fakanayo falilxamdu ammaan lagu ammaanaa maksuuban mid la kasbaday maaha walal maalu xoolana baaqiyan mid haday maaha wuxuu leeyahay deeqdaad bixinaysid ya haddii ay la socoto tarsheegasho iyo waxa weya ruuxii ugu mana sheegataa dee laguna ammaani maayo oo ammaantii waad iska lumisay de xoolihiina ka baaba labadii dhinac ka qadin xoolihiina way tageen amaanna kuma xasilin marka maxay ku fiican tahay buu leeyahay inay ka marhnaato min aladaa dhibda iyo tarsheegasho id aljuudu idaa lam yurzaq haddii aan lagu arsaaqin aljuudu deeqda khalaasan ka fakasho min aladaa dhib laga fakanayo falalxamdu mahad la mahadiyaa maksuuban mid la kasbaday oo la shaqaystay maaha walal maalu maalna baaqiyan mid hadhay maaha labadiiba wa israaceen bu leeyay maxalshaahidkina ka qaata laadana naafiye ahayd soo ma noqotay ismigii macrifayna kaa noqotay walalmaaluna maxay kaa noqotay macrifay noqotay waqad saraxtu waan caddeeyey bu i haddii ibnu hishaman ahay bishardayni labada shardi shardaynka alakhiirayni ee dambe waan caddeeyey labada shardi ee dambe waan caddeeyey bu ku ku caddeeyey muqadimada muxuu ku yidhi wakada la annaafiyatu fi shicri fi shicri maxaa ku yidhi bishardi tankiiri macmuuleyha so intaanama odhan labada shardiba saasaan u adeey muqadimadan ku adeeyu ku yidhi wawakaltu waxaan tala saartay bu yidhi macrifat labada shardi hore garashadoodana waxaan u tala saartay ila alqiyaasi qiyaas qaadasho calaa maa maa in laga qiyaas qaato maa in laga qiyaas qaataan labada shardi kalena u daayay bu soo celin waaye takraarkii aan soo celina saasaan uga maarmay bu sababtu waa maxay lianna maa maa aqwa iyada ayaa ka xoog badan min laa laa laa iyadaa ka xoog badan xagga nafiyahaan markaynu eegno maadaa xoog badan walihaada waliquwatihaa dhe awoodda ay leedahay darteed haddana tacmalu way ku camal fashay hiy iyadu fi natri natri bay ku camal fashay maxay ku camal fashay natri bay ku camal fashay iyadu waa isla fahna ma maadaamo natri iyadu ku camal fashay tani maxay ku camal falaysaa de iyadu ya masaasu ma idinkan idin qoraya ya mise waxba mise waxaan ka booday wawakaltu waan tala saartay bu yihi macrifat alawaleyni labada hore garashadooda ila lqiyaasi qiyaas calaa ma ma looga qiyaas qaato waayo lana ma ma aqwa iyada ayaa ka xoog badan min laa la iyada ayaa ka xoog badan walihaada sidaa darteed tacmal way camal fashay fi nasrita nasri bay ku camal fashay maadaamay ka xoog badan tahay maadu nasri bay ku camal fashay iyadna shicirkun bay ku camal fashay intaas waa iska basiid waqad ishtaradtu waqad ishtaradtu haye maay maa kuy waqad ishtaradtu fi ma anlaa yataqadama khabaruha soo ma waqad ishtaradtu waxaan shardiyey bu fi ma ma waxaan shardiyey alla yataqadamo inaanu soo hormarin khabaruha khabarkeegu inaanu soo hormarin baan shardiyey iyo wala yakhtarina waa allaa yakhtarina inaanu la xidhiidhsanin baan shardiyey khabarku biilaa ilaa inaanu la xidhiidhsanin sax waka eeg iyada oo iyadii ka xoog badan oo nafri ku camal fashay haddana waxaan u shardiyey buu yidhi inay khabarkeegu u dambeeyo ismigu u soo horeeyo abarkiis khabarkeegu inaanu la xidhiidsanin ilaa hadda waa iyadiyo ka xoog badan tanoo laga xoog badan yahna maxaad umanayn de walaasheed bay raacaysaa mn way raacaysaa iyaduna halkaa uga qiyaaska adigu kuleeyahy wa ama shtiraau an yaktarina alismu wa ama ishtiraatu an yaktarina alismu ismigu inuu la xidhiidhsado shardinteeda bin in inuu la xidhiidhsado falaa xaajata lahu huna liana isma laa laa yaktarinu bin intaaso dhan waan kuso dul qoray anihima qorayo way ka boodaysaa intaa kliya alaa xaajata wa ma qorin ama ihtiraa alla yaktarinada ku qore ama ihtiraa an yaktarina bin b qore intaaso dhan waan kuso dul qoray dabcadii kalanka kaga so dul qoray anigu intaaso dhan ku waqad ishtaratu bis halkaas igu deji waqad ishtaratu fi buu ku joogaaba xagga kalena wuxuu igu joogaa waama ishtiraatu an yaktarina ismu bin falaa bas Ah, intaan waan kusoo dulqoray marka marka wuxuu yihi wa ama ishtiraadu anlaa yaktarina ismu ismigu inaanu la xidhiidhsanin shardinteeda bin in inaanu la xidhiidhsanin falaa xaajata wax lahu ikhtiraankaa umuu sugnaanin halkan waayo liana isma laa laa ismigeedu laa yaktarinu bin in lama xidhiidhsadoba ismiga laa in kuma xigaba kuma xigi kara total luga alcarabiya laguma hayada maadaama luga alcarabiyaba aan lagu haynin dee maxaan uga shardiinba shayga lagu haya loo shardiya in la kala fogeeyo soo ma maadaama la haynba maxaa naga shardiy bu yidhi lagumama haye halkaana maxay naga dhamaaday laabay naga dhamaatay laadna imise shardi bay leedahay afar an takuna fi shicri wa an yakuna macmuulahaa nakiratayni wa an yataqadama smuhaa calaa khabariha wa laa yaktarina khabaruhaa bila iyadna afartaa ku dhega ka soco marka walaata laati kada madkuurkaa la toodh khabar soo qadar walaata laati kada madkuurkaasay lamid tahay lakin mubtada halkana ka go-an laakin camaluhaa camalkeegu kainu fi lxiini xiin dhexdeedu ahaaday waa iska de inta qadarkeegu badbadanaya moogta walaa yujmacu la kulmin maayo bayna juzayhaa labadeeda juz la kulmin maayo labada juz maad garanaysid alsmu walkhabaru wlhaalibu sida haalibki adfukab xadfulmarfuuci marfuuca in la gooyo wadalika naxw walaata xiina manaasin iyo wixii lamid awey wuxuu leeyahay lati waxay lamid tahay iyaduna kuwa horay lamid tahay laakin iyadu labada shardi ay leedahay waa maxay labada shardi ay leedahay waxa weeyaan an yakuna ya ismuha wa khabaruhaa lafd alxiin an yakuna ismuha wa khabaruhaa lafd alxiin ismiga iyo khabarkuba waa inay noqdaan lafdalxiin waa inay noqdaan labadoodba waa isla lafdiga shardiga labaad waa allah yujmaca bayna juz-ayha labadoodana meel laguma wada sheegi karo mid baa go-an sida haalibkaana ka go-an waa marfuuci ka joogaana waa mansuubka aayadda qur-aankana laga qaadanaya buu ley arintaa masl walaatlati kada ay kada lmadkuuri madkuurkaa lato laakiin camaluhaa laatada camalkeegu kaainun fi lxiini lafdulxiin buu ahaaday lafdulxiin ayuu ahaaday waaya markaa darfi zamaankaas ma ku aanfalaysa ya laakiin xiin asaacati iyo awaan oo kale iyo kuwaana way ku camal fashaa bay odhan jireen kutubteed baan insha allahu tacala ku gaari dona bal sida saasun u qaado alfiya baan ugu tegi doonaa walaa yujmacu la kulmin maayo bayna juzayha labadeeda juzna la kulmin maayo oo meel lagu wada sheegi maayo mubtadihii iyo khabarkii wlhaalibu sida badanna xadfulmarfuuci marfuuci waa in la gooyo naxu walaata xiina manaasin iyo wixii lamid a fanaado way dhawaaqeen walxaal bay dhawaaqeen laatal xiinu waktiga aanu ahayn xiina manaasin ay xiina firaad wakti la cararo waktigaasay dhawaaqeen markaa iminka u fiirso laata laadani waa maxay laata wada socota hadee doontid naafiyadhe tacmalu camala laysa ama laadu laadaasa iska naafiya ta'du ziidat calayha litaniif lafdi baa iska odhanasa o lilmubaalaga o lahuma baa iska odhan karta haye abarki ismigu u go waa alxiinudan soo qadaran xiinadan dambana abarki arinta ma isla fahne athaliu waa daba xarafka saddexaad thalika oo mima kii kamida ah, yacmalu camal falya huwa maagu camalan layse layse camalkeego kale laata weeyi wahiya laati laa laa weeyi eeg laatadan xaggey ka wahiya laati laa un weeyi laadii annaafiyatu naafiyad ahayd laatadan laguu sheegayaaba waa laadii naafiyad ahayd laadaasoo ziidat ay qad ziidat la ziyaadiyey calayhaa laada dusheeda ataa uta baa lagu ziyaadiyey laadii un baa ta lagu daray oo maxaa loogu daray litaniiti lafdi lafdiga in la dhadiyeeyo lafdiga laabaa la dhadigeynaya su'aal waayahay rag soo wada jeedaan malaha nimaan la gaad islaa iska da litaniiti lafdi bayna yidhi lafdiga dhadigeynteeda marka lagu siyaadinayo adaba ficilka maxaa lagu siyaadiya isaga taawtaanida ma litaniiti lafdi ba calaamad bu u yahay isagu waaba calaamad difaaga maadi lagu garanay soo ma saa darteed ba saa loogu dara waa sax waa qowl fiican maxaa kale ina tusinaysaa musnadu musnadu ilayhiga ah, musnadu ilayhigu inuu yahay inuu muana maasha rag w way fahmeen inuu musnadu ilayhigu muanad yahay bayna tusinaysaa way de waana calaamadiisi wey marka tan iyada sababta lagu siyaadina de calaamano ma aha musnadu ilayhina de waxba looma soo tiirinaye waa litaniisi lafdi un waa intaa iyada macnaha lagu siyaadinaya midna ogow oo saddex xarafun baaba lagu siyaadiyaba tawtaniidka agga xuruufta saddex xaraf baa lagu siyaadiya xarfun min xuruufi nafyi xarfun min xuruufi ljari xarfun min xuruufi lcadfi mana saddexdaa an jiri tawtanis waa lagu siyadiya agga xurufta mana saddexdaas ahayn xarfun min xuruufi nafyi laata xarfun min xuruufi ljari rubata xarfun min xuruufi lcadfi humata mana saddexdaa an jirin saddexdaa keliyaa lagu siyaadiyaa waan masle fahne xagga xuruufta marka leega waa saddexdaaba marka wuxuu yihi athaliu xarafka saddexaadoo mima kii kamid ah yacmalu shaqiniya camalan layse laata wey wahiya laati laa laa wey laadii annaafiyatu annaafiyada ziidad qad ziidad xaal la ziyaadiyey calayhaa laada dusheeda ataa uba la ziyadiyey litaaniti lafti laftiga dhadigeyntiisa darteed baana loogu ziyaadiyey ow lilmubaalagati ama mubaalaqa darteed baa loogu ziyaadiyey ow lahumaa ama labadooda wada socda litaniiti ow lilmubaalaqa saddexda qowlba way jiraan wa shardu icmaalihaa laadaa ama laatada camalsiinteeda shardigeegu an yakuuna ismuhaa ismigeegu an yayo khabar khabarkeegu lafdilxini mise lafdalxini lafdalxin waa inu nidha an yakuna waa inuu yahay waxa weyan waa khabarkii yakunu de soo ma an yakuna waa yahay ismuhaa laatada ismigeeda iyo khabaruhaa khabarkeegu lafdalxiini lafdalxiin waa inay yihiin waa shardi athani shardiga labaad an yuxdafa waa gooyo axad ljuzayni labada jus midkood waa in ah, marka waa maxay an yakuna sma khabaruha lafs xiini walaa yujmaca bayna jusa inti un weeyaan wlaalibu sida badani an yakuna waa inu almaxduufu ka go-an ismaha ismigeega waa inu yahay ka qawlihi tacaala fanaadow way isku dhadhawaaqeen walxaal bay isku dhawaaqeen laata aanu ahayn xiina manaasi wakti la cararo wataqdiiru waxa wey wallahu aclamu ilahay ba xaqiiqada oge fanaadaa bacduhum barhkood waa dhawaaqay bacdan barhkii kale ayuu dhawaaqay anhu xaal yeesha an yo laysa xiinu watigu iyadaanu ahayn an laysa xiinu iyadoo waktigu aanu ahayn xiina firaarin xiina firaarin muxuu nisiracaya Ah, ayna iraan maan nagu dagana wa harabin ayna firaarin ey harabin inu inaba oo iska cad uu ka dhiga de bedel ama casbeen ka dhiga de ama ayna xiina firaarin wakti la carar wa harabin waa isku si macnawn darkaana ya waa isku mutaraadif unde harabkuna waa carar firaarna he waa carabun bu cararun buu noqonaya marka wuxuu leeyahay sida haalibkaa waxa go-an waa maxay sida haalibkaa waxa go-an waxa weey wa wa waa marfuuci waxa joogaana waa mansuubki aayaddan qur-aankan ka qaadanana eega laata maxaa jooga xiinaa joogta xiinadana waa maxay waa mansuubkii de maxaana go-an marfuuci walaa talxiinu xiina manaasib marka manaasibna de waa mudaaf ileyhi wey intaa misle fani waqad yuxdafu in la gooyaa la arkaa khabar waa khabarkeega in la xadfo ma adko wa yabqa u hadho ismuha ismigana u hadho waxa go-aya waa maxay waa khabarkii e, waa ismigii waa waxa haayaana waa khabarkii cafwan waxa go-aya waa khabarkii waxa haayaana waa ismigii waqad yuxdau in la xadfo ayaa la arkaa khabaruha laatada khabarkeyga oo wayabqa u hadho ismuha laatada ismigeygu ka qira'ati bacdihim berhkood qiraa'ada ay akhriyeen ay yidhahdeen walaa taxiinu ay yidhahdeen walaa taxiinu bay yidhahdeen marka laa taxiinu haddee la idhahdo qiraa'adaasi ay tahay muxuu noqonaya kan jooga waa maxay waa marfuucii oo waa ismigii ka go-anna waa mansuubkii oo waa khabarkii birafcina ay ku akhriyeen ay ku yidhahdeen marka khulaasadeedu waa maxay laatina waa xarfun min xuruufi nafyi tacmalu camalan laysa bishardi an yujada lahaa sharaan waa in laba shari loo helo labada shari waa maxay an yakuna smuhaa wa khabaruhaa lafd alxiin waa inuu yahay shardiga labaad waa anlaa yujmaca bayna juziha labada jusna waa inaan meel lagu sheegin sida haalibkaana ka go-aya waa maxay waa marfuuci weeyaan waa ismiga ka joogayaana waa mansuubkii wey alaxrufu lmushabahatu bilficli waa nawaasikta qaybtii labaad ba halkaa ka bilaabmaysa qaybtii koowaad baa ku daysay qaybtii koowaad maxay ahayd maa yarfacu isma wa yansib lkhabara maa yarfacu isma wa yansib lkhabara waa imisa marka saddex iyo toban min akhawati kana saddexdana uge lix iyo toban intii luqa alcaaliyana uge taasi ku noqonaysa marka ma yarfacu isma wayansibu alkhabara cawaamisha insha alla kitab yaro cawaamila jiro cawaamil jubjaani sumada arag mar ba insha allah hadduu wakti inoo saacido nadmigiisa carabka la marin doono hadduu nasriga waynu ka dheragna nasriye marka insha allahu tacala caw halkaas kaga joogo wallahu aclam subxanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk